saaxiibayaal idirkiinbaa meelo joogtaan si walbadina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal maqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina taarikh waxay ku aasteysan tahay sagaalka bisha koowaad sanadda qodobada aad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay sababaha uu ku diiday dhowaan inuu saxiixo qodobadii kasoo baxay shirkii golaawa watashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey muqdisho waxaad kaloo dhegeysan doontaan saraakiil ka tirsan ciidanka xooga oo sheegay in dhowaan isu afjari doonaan howlgallada ka socda deegaanada galmudug iyo qeybo mid a ah hirshabeelle iyana waad dhegeysan doontaan brazil boqolaal qof ayaa loo xiray rabshado ka dhacay qeybo badan oo ka mid a ah waddanka oo ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynihii dalkaasi bolsonero qodobadaas iyo qodobadan ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan u diyaar garooba ogaal noloshayday bisi sugurdaha sukiya saaxiibaho walaala laysku soo diraaya markii labaad saf loo goy sanadii dhammaatee soo qayshadu la dagi sori waanu ka xunahay siliciyo dhibtiinaba siintii way dhammaatee sawaariiqda naga gada saha loo yiraahdaa iyo sideedanaas simani ay ku yaalaan caanuhu ay sunsumayaan እናንቱ qarniguna sidii sanadkana sargooyada qabaatanu ku sugayay taariikhdana la socotaa haddaad samiirkii aragtiin wax baynaan soo sidiin sanadkana ogaatiin adniguna sargooyada labaatanu ku sugayaay yaayay taariikhdana la sotailaa ad samaysaan saldhiga tidhaadaan sukay madooba sugumayno nolol ilaad samaysan saldhiga tidhaadan sukay madooba sugmayno nololwanheestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan qeybaha hore barnaamijka ogal ayaan gudagelina dhegeystayaal aynu ku bilaabnay madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni muddo kadib waxa uu ka hadlay sababaha maamulkiisu ay u diideen inay saxiixaan qodobo ka mid ah heshiiskii golaha watashiga qaran nuxurkii kasoo baxay dhammaadkii bishii december ee sanadii siciidan wuxuu tilmaamay sababaha ay u diideen inay tahay in uu ku arkay qodobo badan oo sidoo hadalka u dhigay kasoo horjeeda dastuurka iyo shuruucda u yaala deegaanada sidoo kale wuxuu ku eedeeyey xukuumadda in marka inta badan waxyaabaha lagu soo bandhigay shirka golaha watashiga qaran ay ahayd mid uun awoodda dowladnimada gacanta u gelinaysa xukuumadda uu ku tilmaamay in dib loogu noqonayo dowlad dhexe oo centraal ah oo markaa federaalkii iyo u muuqday in markaa lasii dhimayo awooddiisa sababaha ayuuna sheegay inuu markaa ku diiday in uu saxiixo qodobo ka mid ah shirkii ama heshiiskii golaha watashiga qaran ee qodobadii laga soo saaray waakin siciidin oo arrimaha ka hadlay laba qodob ay dowladda puntland aysan wax ka saxiixan ogolaanna ah. labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkan uu noqonayo oo ah garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatomo dastuurka iyo shuruucda annagu aan leenahay waxaa meesha la keenay wax kaa ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay puntland aqbasho kolle intii ani garashadaydii markaas ahayd waxaa kaloo ahaa qodob isna weheliyey habka maamulka dowladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysanno iyo doonista iyo caqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaarku u ahaa waxaa meesha ka soo baxday qorsho u eg in mar labaad dib loogu cinayo dalkan inuu central noqdo oo aan dadkan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awooddayda dastuuriga ma ahayn go-aanada noocaasoo kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadayda maxaa hadda marka nala gudboon waxaan insha allah berri soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dowladan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynaynn oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxalada cusub marxalada cusub waxaan ula jaanqaadaynaa annagoo ahayn dadkii midnimada soomaaliya dhaliyey dadkii midnimada iyo dowladnimada soomaaliya ka shaqaynayay dadka nidaamka federaalka iyo dowladnimada gundhiga u ahaa maxaan rabnaa marka bayskiinnu annagoo ilaalinayna midnimada dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dowladnimo dowladda puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqayso dowladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirta labada dowladoodba ay qorayaan waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiban ee hortaminta leh waxa ugu muhiimsan oo halkaa ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurka in la dhammaystiro iyadoo qadiyadii somalilan aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobollada sool iyo sanaag la doonayo in somalilan iyada oo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna puntland ma aqbali karto waxa ugu horeeyana waxa weeye puntland iyo somalilan qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqane puntlan la soo celiyo dadka puntland dhibaatada loo geysanayo aan wax ka nidhaahno xalka soomaaliya siduu imaanayana albaab isku mida laga galay albaabo kala duwan aan laga gelin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraal ah iyo qodobadeeda ayay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii isdabajooga ahaa ee dowladnimada soomaaliya lagu dhisay shirkii federaaleynta ee doorkay ka qaadatay dib u soo celinta caasimadda inay dalkan ku shaqayso wixii ay ku bixisay dastuurka ku-meelgaarka ah in laga saaro wakhtigii ay gelisay oo garowa one iyo two iyo shirki gaalkacyo ay gaarsiisay himilada ay raadinaysa waxay ahayd inay dhalato dowlad federaal ah oo dadku wax wada leeyihiin waxna kala leeyihiin dadku ku kala qaboobo dadka aan la barakicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada keliya la geersiiyee qorshaheenna waxa weeye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka puntland meel kasta uu joogo madaxweynaha puntland siciid deni ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ku diidan yihiin inay saxiixaan heshiiskii golaha watashiga qaran qodobadii kasoo baxay oo qaar ka mid a ah ay diiday maamulka puntland inay markaa uu saxiixo hogaankooda waxa uu tilmaamay in mowqifkoodu ay soo saari doonaan maanta ay kaga hadlayaan waxyaabaha ay u cuskadeen diidmada ay kala hor dhowr qodob ay kamid ahayd qodobka arrimaha garsoorka ka hadleeyey iyo qodobka kale ee asteynta herarka awoodaha dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dhinaca kalena qaar ka mid a ah saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgallada ka wada qeybo ka mid ah galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud waxay sheegeen in dhowaan ay soo afjari doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda hirshabeelle iyo qeybo ka mid ah galmudug jenaraal cali caraaye cusuble gacmadule oo kamid a ah saraakiisha ciidamada dowladda oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxaa u qorshaysan muddooyinka soo aadan marka waxaan u baahnayn in ciidanku soo kordhaan u baahnayn in qalabku soo kordhaan u baahnayn in farsamada iyo fikirku soo kordhaan u baahnayn marka waxaan leenahay soo dhowaada waana u mahad celinaynaa intii soo abaabushay iyo intii qalabkan iyo hubkan iyo soo diyaarisay dhammaantoodna waa u mahad celinaynaa eh, intaas kadib waxaan rabaa eh, sida aad ogtihiin halkan waxaa lagu jiray dagaal lagula dagaalamayo nimankan khawaariijta dagaalkaas waxaa iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay in nimankaas dalka laga saaro arrimahaas iyadoo laga duulayo annaga waxaan bilownay howlgalladii dalka dhammaan ka bilowday gobollada dalka ayaan qayb ka ahayn intaan iyo inti kale oo maalmo idinka soo horeysaba e, e, waad ogtihiin wax badanaa lasoo qabtay e, hiiraan waa ogtihiin waa ogtihiin shabeellada dhexe maamulka muxuu ahay hiir shabeelle dhammaan cadowga waa laga xoreeyey haddana waxaan ku jirnaa gobolka galguduud oo intiinaan hadda noo timid iyo intii hore usii joogtayba ay ka tirsan yihiin maamulkaas marka waxaan rabaa inaan halkan aan idiin sheego inay masaafo kale idiin dhiman tahay iyadoo eh, qaybna laga soo qaatay meelahaas aan idiin sheegay iyo dibuxurayntaas iyo howlgalladaas lagu jiray eh, dadkan hadda meesha joogay oo idinka soo horreeyana runtii sharaf iyo karaamo ayay ku lahaayeen runtii waa ku ammaanaha saraakiishii iyo ciidankii howlgalkaas ku soo jiray waxaan leeyahay adinkana waa mahadsantihiin wixii aad soo qabateen wixii ku dhintana ilaahay ha u naxariisto wixii ku dhaawacmana ilaahay ha bogsiiyo eh, intaas waxaa noogu xiga eh, runtii dagaalku waa socdaa waxaana rajaynaynaa eh, maalmaha soo socda wakhti aan dheerayn inuusoo af jarmi doono ma ahan inaan gobolka galguduud iyo mudug kaliya u soconno waxaan u soconnaa dhammaan gobolada dalka soomaaliya meel kasta oo ay khawaariijtu ku sugan tahay marka aan ka soo dhammaanno mudug iyo galguduudna waxaa loo jihaysa doonaa gobollada kale ee ay cadowga ku sugan yihiin waajibaadkaasaad marka qayb ka tihiin saraakiisha iyo ciidanka xala noo yimid iyo kuwii habiin hore noo yimid iyo kuwii kasii horreeyeyba marka waa mahadsan tihiin soo dhowaada waa waxaa aad iyo aad ammaan iyo xusid mudan runtii dadka ee xoogoodii iyo xoolahoodii isku soo daray in la ammaanay mudan yihiin waa ammaanaynaa insha allahu tacaalaa cadowgaanu waa cibaado waa khawaarij in lala dagaalamo haddii aad dhimatana waxaad taha haluujinno haddii aad ku dhaawacanto sidoo kale marka waa cibaado u baahan dadku inay ka wada qayb qaataan marka waa hubaa inaysan hadda dadkan usoo diyaargaroobay oo xooggoodii iyo xoolahoodii eh, soo diyaariyay inaysan u baahnayn tilmaan maxaa yeelay marka horeyba aragtidaas iyagoo ka duulayay isu soo diyaariyeen inay cadowga iska dhiciyaan marka eh, taas markaan taas ugu gudbo waxaan rabaa inaan halkan baaqi yar uga diro dadkii deganaay deegaamadan oo waxaan leeyahay ku noqda guryihiinna cadowgan al-shabaab waa dhintay waa laga takhallusay maalmaha soo socdana waa dhimo doonaa ku soo naqda magaalooyinkiina meelaha duurarka kuwa ku dhuumaalaysanaya ee dhahaya raashinna siiya biyana siiyana waxbaha siinine ku cibaadaysta hubka ka qaata meesha ay joogaan ku dila noosoo sheega ayagana waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka inay intaas ay waajibaadkaas qaataan jenaraal gacmo dulle oo kamid ah saraakiisha militariga soomaaliya oo qeybta ka ah ciidamada howlgallada ka wada qeybo kamid ah hirshabeelle iyo galgaduud ama galmudug ayuu ahaa barnaamijka ola dhegeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij wala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal markan brazil haddaan egno kumanaan kun oo taageerayaal u ah madaxweynihii hore ee wadankaasi jai bolsonero kuwa oo diiday inay aqbalaan natiijada kasoo baxday doorashada ayaa weeraray xarumaha koongreska maxkamadda sare aqalka madaxweynaha iyo dhismayaal kale oo muhiim ah iyadoo markaa la filayey in markaa lagu caleema saaray xafiiskan uu la wareegay louis inagio lula da silva oo ah madaxweynaha waddanka brazil kumanaan kun oo ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa waxa ay markaa gacanka hadal u dhex maray ciidamada amniga iyadoo boqolaal ruux la xiray halka qaar kalena weli ay isku dayeen inay galaan dhismayaasha dowladda ee ku yaala magaalada caasimadda ee brasilia waxay u muuqdaan in markaa aysan aqbali doonin natiijada soo baxday waxa ay diidan yihiin sida ay hadalka u dhigeen in xisbiga midigta fog ee master bolsonero uu haatan doorashada natiijada isagu guuleystay balse ay dhacday kushubasho iyo wax isdabamarin keentay in markaa si sharci daraa ah lagu sheego inuu guuleystay louis inacio lula da silva oo ah madaxweynaha dalka brazil xubno badan oo taageerayaal ka mid ah ayaa waxaay ugu yeereen xubnaha ciidamada milatariga brazil inay soo fargeliyan nidaamka jira si markaa ay awoodda loogu soo celiyo hogaamiyaha midigta fog master bolsonero oo ah madaxweyne hore dalkaasi brazil waxaa u muuqdaase in markaa laga adkaaday loolankii doorashada ee ka dhacay dalka warbaahintu waxay soo tabinayaan in master lula uu ku eedeynayo master bolsonero inuu abuurayo warar aan jirin kicin dadweyne iyo inuu iska horkeynayo shacabka iyo sidoo kale dowladda waddanka brazil waxa uu ku eedeeyey inuu abuurayo waxyaaba brobaganda ama beena ah oo markaa lagu khalqalgelinayo deganaashiyaha iyo xasiloonida waddankaasi brazil waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shacabku ka shaqeeyaan nabadda la aqbalo natiijada doorashada oo si nabada ah u dhacday balse maser bolsonero oo isagu markaa dalka ka maqan ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu kooxda ololihiisa ay ka shaqeynayaan in markaa la dardargeliyo kicin bulsho si markaa ay shacabku usoo bandhigaan inay aqbalsan yihiin natiijada doorashada inuu ku guulaysta master bolsonero ayna diidan yihiin in lula da silva uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalka brazil boolisku waxay adeegsanayeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyaga oo markaa ka hortegayay shacabku inaysan u gudbin dhismayaasha muhiimka ah ee koongareska maxkamadda sare aqalka madaxweynaha iyo dhismayaasha kale ee xukuumadda balse waxaa lasoo wariyey in arrintaasi ay ka dhalatay khasaaro kala duwan oo markaa soo gaaray dadka shacabka iyo ciidamada amniga ee brazil waxay ciidanku adeegsadeen awood si markaa ay u xakameeyaan dadka dibadbaxyada dhigayay oo u muuqday kuwo markaa aan markaa dhigla qabta lahayn doonayeyna in ay xog ku galaan dhismayaasha muhiimka ah ee xukuumadda ama kongareska iyo maxkamadda sare ee dalkaasi brazil waxa ay ku eedeeyeen guddiga doorashooyinka brazil inay sameeyeen wax isdabamarin keentay in markaa ay markaa natiijada dhinac u janjeerto oo kushubasho iyo musuq maasuq la sameeyo dhinaca kale shiinuhu waxa ay mar kale wacad ku mareen inay sii laba jabaari doonaan loolankooda ama dhowlatus milatary oo ka dhanaan jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan waxaay sheegeen inay diiradda saari doonaan maalmaha soo aadan in dhinaca cirka dhulka iyo baddaba laga sameeyo dhowlatus milatary oo ka dhan ah jasiiradda iskeed isugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan xisbiga talada haya waxay tilmaameen in loo baahan yahay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada reer galbeedka gaar ahaan mareykanka oo markaa fargelin toosa ah ku sameeya jasiiradda taiwan isagoo markaa ku taageera dhaqaale iyo agab military sidoo kalena ciidamo ka mida ah mareykankuba ay tababaro siiyaan militariga taiwan waxaynu sameyn doonaa isku xir iyo si wadajir inaynu u sameyno diyaarna u noqono inaynu sameyno dhoolatus military ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda beijing warbaahinta dowladda ayaa qortay in laga sameyn doono tijaabooyinkan iyo sidoo kale dhoolatuskan milatari qeybo badan oo ka mid ah jasiiraddan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan xiisada taiwan ee shiinaha weli way taagan tahay taiwan waxay aaminsan tahay inay ka madax banaan tahay shiinaha halka shiinuhu aaminsan yahay inay in dhulweynaha ruush ama dhulweynaha shiinuhu ka mid yahay jasiiraddan taiwan mareykanku inta badan waxa uu taageeraa taiwan uu tilmaamayo inay yihiin dad haysta sharciyad ay markaa kaga madax banaanaan karaan isku filnaashana ku gaari karaan inay kaga maarmaan dalka shiinaha barnaamijka waala dhegeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka hore dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafa ladalhaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim iyo maryam cabdulle ayaa soo jeedinaya maanta xubinteena bandhiga warbaahinta bulshada hayeeshee aynu ku hormarno hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafa ladalhaya baraha bulshada waayo maryan waa maasantahay hadaleenta afar ka saac dhankayga hadii aan eeganah dhankii ciyaaraha weeyaan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa xalay afar gool iyo eber lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa gebyahaaba koobka f a ka cirib tirtay iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea xaalad adiga ku sugan tahay aada ayaa loo hadalhayaa kulankii xalay chelsea manchester city taageerasha kooxda kubadda cagta chelsea oo ayadanba ku faraxsaneen xaalada ku jirta kooxda kubadda cagta chelsea ayaa durba waxay bilaabeen in ay rajeynayaan in gabi ahaanba la ceeliyo tobobaraha kooxda kubadda cagta chelsea inkastoo bilkiilaha kooxda kubadda cagta chelsea ah uusan doonin in ninka la ceeliyo maadaama wax ka yar saddex biloodla uu xilka hayo markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester xil ciyaareedkan waxa ay galaacday kooxda kubadda cagta chelsea saddex jeer mar f a cab ka ciribtirtay waan xalay weeyaan afar gool eber lagu ciqaabayay sidoo kaleeto marka rewkaabka ayay ka ciribtirtay iyadoona horyaalka ay kaga badisay hal gool iyo eber markaynu eegno xalay riyad mahreys ayaa gool koowaad ugu shubay kadib julian alfares oo ah ku guuleystaha koobka adduunka ayaa goolka labaad ka dheliyay kooxda kubadda cagta chelsia filforden ayaa ku xijiyey midkii saddexaad halka ninka la yidhahda riyad mahreysna uu goolka kale oo ka dheliyey kooxda kubadda cagta chelsia labadii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsia riyad mahreed ayaa saddex gool ka dheliyey iyadoona riyad mahreys xilli ciyaareedkan markii la eego ama sanadkan aad u khatar badan yahay tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea graham botter ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay haysato kooxda kubadda cagta chelsia waxaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea ugu baaqay in marka ay u dulqaataan xaaladda haysato kooxda kubadda cagta chelsea tababaraha guuleystay ee ninka layidhaahdo beb guardiola ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in tony boly milkiilaha kooxda kubadda cagta chelsea looga baahan yahay inuu siiyo fursad macalinka kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu shaaca ka qaaday in aada ugu faraxsan yahay in markaa ay guushaasi muhiimka ay ka gaaraan kooxda kubadda cagta chelsea marka hadaleynta waxay tahay taageerasha kooxda kubadda cagta chelsea aada iday wuxun yihiin ee guuldaradii xalay markaa loo geystay dhanka kaleetana hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xalay guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta atletica madrid iyadoona kooxda kubadda cagta ee atletica madrid xalay guuldaro dusha loo saariyay barcelona ayaana hadda hogaanka horyaalkada liigaha gacanta ku haysa iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona xalay oo ka maqnaa mashiinkooda goolasha ninka layihahdo roberto lewandowski sidaa tahayna waa ay guuleysteen kulmada kale ee dhacayna haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta roma iyo weliba kooxda kubadda cagta milan ayaa barbadhac ku heshiiyey laba gooli laba gool xilli dambe kooxda kubadda cagta roma ay gool dhaliya marka hadalhaynta kalena haddiinu eegnana arsenal ayaa caawa ciyaari doonta f a kaabka iyadoona hadii caawa guuleysatana ay markaa wareegaa soddon labaad ay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta manchester city hadalhaynta intan ayaynu kusoo gagabaynaynaa markan dhanka iyo weliba qormooyinka yahay hadalhayntiina intaa haynoo joogtee dhanka qormooyinka haddii aan eegno qormada ugu horeysa ee xubinta haddii aan soo qabto waxa lagu bilaabay xikmad qusul leh iska jiraa layidhi inaad la saaxiibto qofku guulaysto inuu miisaankiisa dhimo sababtoo ah qofka maarmay hilib shukulaato iyo macmacaan oo idil si fudud ayuu adna kaaga maarmi karaa ha guursan gabar aan cunto karinta aqoon adigoo ku marmarsiyoonaya inaad jeceshahay sababtoo ah jacaylku cunto kuuma samayn karo qofna ha isku dhajin sababtoo ah dad geeda ma ahan adiguna daanyar matiid ayaa layidhi caruurta yaryar labada sano ee ugu horeysa noloshooda waxaa la baraa socodka iyo hadalka kadib lix toban sano ee ku xiga waxaad ku dhibaatoonaysaa aamusintooda iyo fariisintooda toona weligaa hala tartamin dameer sababtoo ah haddii aad ka guuleysato aduu kaa guuleysto waxaad noqonaysaa dameer khasaare haddii aad adigu ka guuleysatona waxaad noqonaysaa dameer fiican markastaba dameerkiiaa tah sheekadan waxaan ka soo qaadanay mustafa caawil xasan waa maasintaa mar ina qormada dhankeyga ugu dambeysa waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay mararka qaar qalbiga waxaa ka qarsoon indhaha jacaylka ugu wanaagsan waa kan kaa dhiga ruux ka wanaagsan sidii hore isagoo aanan bedelaynin cidda aad tahay kana dhigaynin qofka aadan ahayn hal fure oo muhiim waa ah guusha waa kalsoonida hal fure oo muhiim waa ah kalsoonidana waa diyaargarowga dadku way isbedel badan yihiin qiimahaaga ka dhex raadinayaa leeyahay wajida dad kale ilaali balan kasta sababtay tahay qofka haduusan ballan sameynin waxa uu noqon karayaa qof mar walba dadka ay nacaan iyadoona qormada sidaa lagu soo gabagey waxaana kasoo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala ismaaciil bulle xubinta bandhig warbaahinta bulshadana intan aynu kusoo gabagabeyn anal kulanti iyo bandhiga warbaahinta bulshada maqleysono qeyb ka ayd barnaamijka ogaale markan haddaan eegno wasiirka amniga ee eh, israel itamar ben bengavir waxa uu soo saaray shuruuc cusub oo markaa uu ku tilmaamay in la doonayo in la joojiyo calanka falastiiniyiinta ee la dhigayo goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo goobaha kale ee waaweyn wuxuu ku tilmaamay inuu yahay calankan marka la eegaba nidaam argagixisanimo siduu hadalka u dhigay falastiin oo ay kasoo horjeesatay arrintaa waxayna tilmaameen mar waliba ay xaq u leeyihiin inay muujiyaan rabitaankooda dadnimo iyo midkooda calan ee lahaashiyaha dhulka iyo xoogga ku haysato ee daanta galbeed iyo dhulka kale ee barakeysan ee qudus ay ka mid tahay waxa uu tilmaamay ninkan ka mid a ah xukuumadda midigta fog ee benjamin netanyahu uu hogaamiyo in looga gol leeyahay si loo joojiyo dibadbaxyada iyo dadka falastiiniyiinta ee markaa inta badan kala horyimaada gacanka hadalka ciidamada israa'iiliyiinta balse falastiin afhayeen u hadlay wuxuu tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin oo ay xaq u leeyihin inay soo bandhigaan aragtidooda saxa ah ee ku aadan lahaanshiyaha dhulka ay leeyihiin iyo sidoo kale inaysan u hongaansami doonin amarka israa'iiliyiinta markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay saa'i kaanra saa'i kaanra saa'i kumiya ku dambayta warmadayow ma bara waan joognaa warnamayo abwaanguura wuxuu yidhi gaddii lagu yaqiin reer galmudug waayahan gabe e wax gadaal ka haystaba baryahan gacan ma taagaane gabraar beena mooye ma jiro guluf dhaqaaqaaye garac ururtay gumaysiyo wuxuush haysta gurigaaga inaad gorod u laalaadisaa waa gun dhaqankeede gambashadu maxay tahay tolow gaabi faraskii hangoolow calaacalka iska dhaaf waa laguu gurmaha minaad soco weyday war cabdillow horaa lagaaga codsado loo yidhi beelaha xoog gale oo iska xoreeyey shabaab kuwa tabarta yaroo weli shabaab haystaan ha u gurmadeen oo hadda gelmudug ma waxay sugaysaa degmooyinka laga haysta in hirshabeelle u xorayso aga wargooyin reer galmudugna gormay gacmaha cillaan ka saarteen war maahmaan baa weli araasay landhigin laha dhoobanka jara laakiin maahmaafa sidii annaga tay walaalka hooba dabka jara gaarood kale karafadee waleeri aryaadhaha hogaamiyaha waaya arag alsayd madaxweyne qoorqoor haddaan ka hor wuxuu yidhi dadow ogaadha galmudug qorogiyaan bay ku bedelatay laakiin xay kuugu taallaahe eh, shabaab in beer la fasha ma ogolee war cabdulow adigaan ogeyne macallin qoorqoor hadda ka hor wuxuu yidhi bisad iyo jiiraan rabaa inaan galmudug ku wada hayo haa sa shacabka galmudug iyo shabaab maynu meel ku wada hayuu rabaa khaliif yoonay amiira hoorido wala iskala sii faday war galmudug waxay ku maah maahaan uli ma aroorisa oon baa arooriya marka shabaab miya wax ugu ku dhiman yihiin weli wargelmudug war kama haysaane sanatar siciid siyaad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa ka go'an yaha dagaalka shabaab waa ku seexdaa waana ku soo toosaa saacad walbana waa u diyaar war xumatashiil warkooduna awal uusan faa'iide lahayn war wasiirka warfaafinta galmudugba wuxuu yidhi galmudug dagaalku waa ka socdaayoo masegawaabay qabsatay aaldheerna qarkay u saaranta hayehe hangoolow gurmadka miyaa gaaray war hadday sidaas tahay lafta garamba waa dadaalayo ciidamada nisaa waxay qabsadeen jilib marka gandarshe ilaa haybta jasiira wargooyin alsayid axmed madoobe madaxweynaha jubbaland wuu dadaalayoo beled xaawaayaan dhaweyd laba nin oo shabaaba baa lagu dilay markaa wowood la jenne la socda inay xoraynta jubbaland socoto war calaa kulli xaalba meelay wax ka jiraanba hir shabeelle ma ahani maamul goboleedyadii kale waa lagu fadhiyaa war horaha waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo eh, nabe oo waxaa kaloo la yidhi ammaan idin ma ogole iska ilaalsha shabaab ammaan idinma ogole iska ilaalsha shabaab war cabdullo waxaa kaloo la yidhi adin iyo afiyo urmiday haysanbaan al-shabaha barlada kaga erin karaa kaga erin kara al-shabaab warlada kaga erin kara warkalamaani anigu markaan yaraa dagaal iyo wax ka sheekaynaya ma arki jirine waxyaabihii aan maqli jiray waxaa ka mid ahay qof haddaad hooskeeda ku istaagtid aaqiro ayaad qaadaysaa fartaada haddaad qabriga ku taagto way kaa kaago'aysaa haddii uu ilig kaa dhaco in laga tuuro labada lugood dhexdooda haddii laga tuuri waayena uu iligaasi dib dambe u soo bixi doonin roobka haddaad faraha ku fiiqdo waa joogsanayaa kabtaada haddii la gediyo shayddaankaa fuula kabaha hadday isfuulaan safar baad aadaysaa idaha dhegta lama qabto haddaad qabatidna cirkaas soo dumaya haddaad libaax ka sheekayso wuu imaanayaa ee haddaad sheegto dheh sheeggiisa ma sheegin dhabaylka wuu soo socota markaa aragto faryaray bidixdheh wayna leexanaysaa bannaanka haddii habeen la xaaqo irsaaqaddaa yaraanaysa gumays haddii habeen gurigiinna soo fuulo qof baa dhiman doona ciddiyaha markaad iska jarto haddaad god ku duugto aakhira ayay kuu soo baxayaan iyagoo geed noocyada midho oo aad u macaan habeenkii muraayad la iskuma eego haddii kale sawir-sawir ayaad noqonaysaa habeenkii timaha lama jarto haddii kale waa la waalanayaa intaas iyo kuwo kaloo badan waan maqli jiraye dagaalka xaggee ka keenteen war kalemaanay war ma haysiine afhayeenka xoogga dalka jenaraal caanood wuxuu yidhi ciidanku inta jaad cunaanay seexdaan sagaal saac oo habeennimo kadibna waa lagu soo dheelmadaa ayagoo wada hurdaya masiibada dhanna meeshay nooga timid waa jaadka aga war jaadka waa lagu soo jeedaa sootiila dhihi jiray wallaahi jeyshka qarankeenna ma qabato inuu jaadjabiyo war kaga sii dareerina afhayeenku ah, wuxuu yidhi weliba jaadka ciidanku rasaastay ku gataan rubiciina shan xabadood buu joogaa qaybtuna toban xabadood bay joogtaa farduufkuna inuu labaatan yahay halkaasay ka muuqataa sidaas bayna khasnadii faaraq ku tahayba cadowga hadduu yimaadana xataa hadduu tooso wuxuu ku rida ma hayo weliba wuxuu intaa ku sii daray kuwa jaadka iibiyaana rasaasta al-shabaab bay ka sii gadaan taasina waxay caddayn u tahay ciidanka rasaastoodii ay jaadka ku cuneen in lagula soo duulo lagu dilo aagya wargooyintaasi waa damiir xumo weyne war jenaraal caanod warkan intuusan warbaahinta siinin sow kuma haboonay inuu taliyaasha ciidanka u sheego war inay ka qaada waayeen soo ma dhici karto war waxaa layidhi waxaad qarsataa waa ku qarsadaane xaqaa'iqa in la sheegaa waa lagama maarmaan aryaadhaha war ma haysiine sarkaal la yidhaha shariif maxamed barqadle dadkuna jeega u yiqiin maxkamad la soo saaray waxaana lagu eedeeya inuu qaraxyo badan fududeeya hoobiye isaguna lama hoobiye inuu shabaab ka gaday waa caddeeyey isagoo hetaliyo urur ahoo madax ah muggan waxaan la yaabay jeegoo loo yiqiin geesi inuu yahay shabaab asagoo ku eedaysan muggaan arka arrooy ayaa la aamini doonaa cabdulla war ma haysida jeega wuxuu yidhi yaa la yidhi markii taliyaha ururka layga qaadaan carooday kadibna anaa al-shabaab lugtayda ku doontoo ka dalbaday xidhiir wada shaqayn ah marka waxaan la yaabanahay sargaalaad ku gabanaysay inuu nimankii kugu noqdo soo ibtale maahan shabaab waa dadaan caaqibo lahayne weligoodba qof carooday waa ciidansanayeen war anigu waxaa la yaabay sargaal aan garaadihiisii laga qaadin oo mushaarkiisii qaata oo xilkii keliya laga qaaday cadaawad intaas leeg inuu bulshada soomaaliyeed u qaado oo oggolaaday inuu qaraxyo hoggaamiyo shacabka lagu xasuuqo masaakiinta ah warcaata war ma saraakiisha la hayaa waa badan yihiin baa la yidhi waxaana la yidhi wax badan oo lala yaabay yaa la arkay ilaahay sharkooda hana mootiye wargooyin shabaab iyo wixii la shaqeeyaba wax isma dhaamaan isku xukun bay leeyihiin war horaa waxaa loo yidhi minbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wou shan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan shabaab mugi laga adkaaday samigay cabdullana waxa uu yidhi ow dadkii waxay isku dareen duco iyo digri salaan dadkii waxay isku darteen duco iyo digri saalaan warkalmaanay war ma haysaane madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi waxaan rabaa doorasho qof iyo coda inaan ka qabto puntland haddaan raba inaan wakhti kororsadana cid ii diidi karta ma jirto madaxdii iga horraysaba waa kororsan jireen laakiin anigu doorashaan diyaar u ahaye buuqa ha la joojiyo war iminkuun anigu waxaan arkay calaamado badanoo madaxweyne farmaajo lahaan jiray oo dani uu leeyahay kow madal musharaxiin oo ka soo horjeedaa jirta laba doorasho qof iyo cod ahaan qabaha uu taagan yahay saddex awooduu wax kumaquuniha ha la leeyahay afar mar kastuu hadlayo shuruucda iyo dowladnimada ha la ilaaliyo uu yidhaah marka waxaan la yaabanahay astaamihii uu madaxweyne farmaajo ku diidaayay soomaha intaas war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu doorasho qof iyo coda keliya maaha ee waa wixii dadku isku raacsan yahay doorasho qof iyo oo hal qof ii rabaahina dimuqraadiyad maaha war doorasho qof iyo coda madaxweyne farmaajo waa tii laga diidaye siciidani madan baa ka gashay asagana war lama diiday doorasho qof iyo codahe eh? ma la qaban kari lahaa horta war dood la gelayne eh? deni hal sanaa loogu daro arrinta waa iska caddahaye ma waxaadna leedihiin dani doorasho cod iyo qofa uma jeedee hal sano oo muddo kororsiya u raajicinayaa bawa aa u jeedaahe muran badan baa jira marka yooyootanka wakhtigu hadduu ku dhammaado soo wakhtigii doorasho la laysku raacsanyaa lagu qaban lahaa looma baa baahna warnimayo war mahaysiine isbahaysi cusubaa soo baxay waxaana ku midoobay sheekh shariif cabdiweli gaas xasan cali khayre iyo umar cabdirashiid marka waxaan la yaabanahay afartaas maxay ku heshiiyeen warahanamine waxaan tacsiyahayn ayagoo sheegaya miyaad aragta war koonfur galbeed meelaan ahayn iyagoo ka hadlaya miyaad aragta war laascaanoodba waa ka hadleen war madaxda aad ii sheegaysaan oo isbahaysiga noqday dagaalka shabaab lagula jira maxay ka dhaheen war madaxweynihii hore ee yukrain asagoo taliya unuga oo toban qofood hogaaminayuu dagaalkii duruushka ka qayb galaya eh. madaxweyne sheekh shariif eh. soo ma ahayn dagaalka al-shabaab inuu ka qayb qaato war waxaa la yidhi eh. badi weyaanta sawde ma looho birmaado baladkeennii ahale managa basbaa warwar ma haysiin odayaasha dhaqanka gobolka sool waa kala qaybsameen qole waxay leeyihiin somalilan ciidankeeda ha nagala baxdo qolo waxay leeyihiin buntland faragelinta ha naga dayso war waxaan maqli jiray ma degana warkaagu bal ducuun isugu bayr ah. wixii kuugu daran sheeg ah. ha lagaa waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k nn anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsameynayay nabadgelyo